meesha looga aadaamo ha ku ilaaliyo bimacnaa masaajida iyo jamaacaadka ha ilaaliyo oo salaaddii meeshii looga aadaamay ee dadka looga yeedhay ee la iskaga baaqay ha la aado ha tago salaadda ha lagu guto fa ina allaha subxaanahu wa tacaala alla weyne sharaca wuxuu u jideeyey linabiyikum nabigiinni muxameda calayhi salaatu wasalaam sunan alhudaa sunan iyo sananba waa la akhriyi karaa waana ariiq wadaa loo jeedaa sunan alhudaa hanuunka wadooyinkiisii baa loo jideeyey hanuunka iyo wanaagga iyo khayrkii iimaanka wadooyin loo qaado oo loo maro ayaa nebiyulaahi moxamed ilaahay diin oga dhigay sunan alhudaa iyo sunan alhudaa waa isku mid ariiqun baa laga wadaa qolyo kala qaado sunankana wixii ammaanan baa la yidhaahdaa sanankana wadada xun baa la yidhahdaa yidhahdana way jiraan wa innahunna salaadahaa shanta ah min sunan ilhudaa hanuunka waddooyinkiisii iyo khayrka wanaagsan bay ka mid yihiin walow annakum idinku hadii sallaytum aad tukataan fii buyuutikum guryihiinna ku tukataan kamaa yusalli suu u tukada hada almutakhallifu dibu kaani aan salaada imayna jamaacada fii beyti gurigiisa sidooda ugu tukadoo kale haddaad guryaha ugu tukataan ood jamaacadii ka tagtaan idinkoo laydiin aadaamayo la taraktum waxaad ka tagteen ood ka tagi lahaydeen sunnata nabiyikum ariiqii iyo wadadii nabigeeni muxameda calayh salaatu wasalaam walow taraktum haddaad ka tagtaan ood ka biyadiidaan ood ka leexataan sunnata nabiyikum nabigiinni jidkiisii iyo tubtiisina la dalaltum waad dhumi lahaydeen waa dalaalu kufrin weeye haddii dariiqii nebi maxamed aad ka tagtaan oo diinkiisii aad ka jeedsataan ood ka jiidataan waad dhumaysaan wey dhumitaanka marka hadduu kulli yahay oo si idil yahayna waa dalaalu kufrin hadduu meelo gooni ah oon gaalnimo keenayni uu yahayna waa dalaalu fisqin weeye walaqad ra'aytunaa waxaannu is aragnay haddaan saxaabo nahay wamaa yatakhallafu canha iyadoo uusan ka hadhaynin salaada jamaacada ah ilaa munaafiqun uurka gaal mooyeene macluumu nifaaqi gaalnimadiisa la ogyahay nin uurka gaalah oo afka muslima mooyeene axad kale isagoon salaada jamaacada uusan seeraynaynin baanu soo martay oonu is arki jirray haddaan saxaabo nahay walaqad kaana rajulu ninku wuxuu ahaan jiray yu'taa bihi mid la keeno ninkii muslimkaa ah ee xanuunsan baa salaada jamaacada la keeni jiray yuhaada asagoo la luudinayo bayna rajulayn laba nin dhexdood yacni ninbaa garabka midigta ka galahaya ninna garabka bidixda ah markaasuu luudaya oo lugihiisa dhulka ku jiidaya sidaasaa lagu keenayaa jamaacada iyo masjidka xataa yuqaama ila la joojiyo la istaajiyo fi safi safka dhexdiisa rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu qaal riwaayo uu muslim leeyahay waxaa ku timid inuu cabdullahi mascuud uu yidhi ina rasuula اllahi sal lay slam callamana rasuulka ilahi wuxuuna baray sunan alhudaa hanuunka iyo allow dhowaashaha wadooyinkiisii iyo wadiiqaha loo maro wa ina min sunan اlhudaa hanuunka wadooyinkiisa waxaa ka mid a alsalaata fi اlmasjidi salaadoo lagu tukado masjidkii alladii masjidkaasoo yu'adanu fiihi laga aadaamo salaada la iskugu yeedho layskaga baaqay marka yaan laga leexanin weeye ha lagu dadaalo salaadaha ha la dhowro meesha laga aadaamaya masaajidda ha la tago guryaha in dhaqan laga dhigto salaadaha kutukadkooduna waa ceeb weeyaan haddaan cudurdaar jirin وcan abi darda radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul rasuulka ilaahay ola baan maqlay maa min alaaثatin saddex ma jiraan saddex qof saddex ruux oo fii qaryatan tuulo jooga walaa badun ama miyi iyo meel baadiyaa ah jooga laa tuqaamu aan la oogaynin fiihim dhexdooda asalaatu salaadii jamaacada riwaaya xadiidku uu leey cinda axmed laa yu'adanu fiiha walaa tuqaamu fiihim asala aan laga aadaamaynin salaadina aan laga oogaynin hadday jiraan ila istaxwada waxaa qabsada istaxwada istawla bay macno tahay ilaa qad istaxwada waxaa qabsada qolyaha miyiga jooga ama magaalo jooga ama tuulo ku nool een salaadihii u aadaamaynin jamaacadina aan oogaynin waxaa qabsada calayhim dushooda ashaydaanu shaydaan baa u taliyoway kuwa ayaga ah shaydaan baa u diiday kulankii u diiday jamaacadii u diiday salaada qurxinteedii oogiddeeda ka hor istaagay fa calaykum biljamaaca wadajirka ogaada wadajirka iyo salaadaha in jamaaca lagu tukado ogaadoo ku dadaala fainamaa yaakulu di'bu yeygu wuxuu cunaa ama weerku min alhanami adhiga xaggiisa alqaasiya neefka banjoogaba gooniudaaqa ah midka gooniudaaqee baashaa un xoolaha kala socda yaa gudminahu la hadhaa daawacadu la hartaa dhurwaagu la hadhaayo yeydu iyo weerku la hadhaan rawahu abu daawuud biisnaadin xasan abu daud baa sanad xasana ku wariyey nawowi khulaaada khulaasatakaam kitaabkiisa wuxuu yidhahda rawa abu daud wاnasaa'iyu biisnaadin صaxiix ayuu sidaa ku yidhi lafdiga alhanamna muusan ku sheegin meesha hore ee kitaabkiisa khulaasat اlaxkaam mar labaadoo uu soo ceshay xadiidka fii khulaasat اlaxkaam wuu ku daray lafdiga min alhanam ah sidoo kale wuxuu yidhi abu daawuud baa wariye biisnaadin صaxiix sida hadda uu yeelay baana sax ah oo sanadka xadiidku waa xasane صaxiix ma aha xadiidkuna waa xasan lidaatihi صaxiixun lidaatihi ma aha xukunka riyaadkaa fiican laakiin ereyga min alhanami ah abu daa'uud iyo nasaa-i midna kuma imanin taa iska ogaada fainamaa yaأkul الdi'bu alqaasiya alqaasiya saasaa ku timid tirmidi cafwan abu daa'uud iyo nasaa'iba ku timid marka waxaa laga yaaba imaamku in uu riwaayo kale helay intaanu arki karay ama aan baari karay waa baadhay ma helin qolyaha shuraxdana ma aysan sheegin lafdiga alhanam ah xadii kalo ku yimaadaa oo xadiiu mucaad ibnu jabal ah xadiiu mucaad jabal buu ku yimaadaa oo sidaan siyaaqan ku yimi inamaa yaakulu di'bu min alhanam alqaasiya aw ishaada almunfarida wuxuu ku yimaadaa fii xadiii mucaad ibnu jabal ama xadiiu abidarda lafdiga alhanam waa khaa laysa minhu intaa iska ogaada xaakim adiiku waa saxiilisnaad buu yidhaahdaa dahabina waa saxiix bu waa xadiid sugan wey almuhim inuu xasan yahay baa raajixa sabab buu rahaa xadiidka oo ninkii la odhan jiray macdaan ibn abi talxata alyacmuri oo nin taabici ah yaa maalin u yimid abudarda markaasuu yidhi macdaanow xaggee degan tahay wuxuu yidhi tuulo ka sokaysa magaalada ximsa la yidhaahdo ayaan degganah tuulaa deggan tahay haa salaada jamacada ilaali buui nabigiinniba waxaan ka maqlay sidaan iyo sida xadiidka markaas u sheegay qisadaasu xadiidka ku yimid marka xagga riwaayada saxaabiga loo jeedo lafdiga aljamaace ku yimid nin xadiidka ragga wariya ka midoo macdaan ragga ka qaatay oo la yidhahdo xubaysh asaa ibni xubaysh asaa ibni xubayshoo isagoo taabiciinta ka mida ayaa wuxuu leeyahay jamaacada waxaa laga wadaa tii siyaasadda ma aha nidaamka guud ee muslimiinta iyo imaaradii maahee waa jamaacat الsalaa inama yacni biاljamacati huna jamaacat الsalaa sidaasuu taabicigaasna odhan jiray isdiidi mahayaan wada jirka salaadaha la wada tukado iyo danta guud ee muslimiintoo la ilaaliyo iyo nidaamkooda siyaasigoo la dhowro sharciga inuu khilaaf laga ilaaliyo intuba xadiidku waa soo gudgelaya baab اlxai intaynan ka bixin marka masalatu salaat اljamaaca xukumkeeda waynu soo hormarinay acdaarta ee ridi karta wujuub اljamaaca inta mansuusada qur-aanka sunnada ku timid unbaynu tilmaamaynaa kow waxaa ka ah maradka salaada jamaacada ama waa farducayn dhaha ama waa fardu kifaaya dhaha ama waa sunna mu'akada saddexdaa madhab baa muctabar ahe madhabka odhanaya waa sharطun lisixati الsala waa baaila asagoo aan iska dayne madaahibtaasi wujuubka tilmaantee labada ah faradkaasi wuxuu ku dhici karaa dhowr cudurdaaroo sharcigu caddeeyey iyo wixii looga qiyaas qaatay fuqahadu ay ciladiis intay fahmeen ay xukunkii mansuuska ka dabageeyeen oo ilxaqiyeen maradka kowka ah nabiyulahi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo sida jamacada ooga hadlay oo sidaa u dhuujiyo u adkeeyey wakiisuu banuu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam gurigiisuna masaajidka albaabkiisu u ahaa xanuunsanaa salaad jamaaca muslimiinta lamuusan tukanin waxaan laba maalmood ka ahay guriguusuu iskaga tukanayey haduuba awoodo marka maradku iyo xanuunka kuu culus haddii ciddo ku xanuuntay iyo qandho yarood iskala shahada aad la ku sheekaynaysa iyo waxaa marad lama yidhaahda salaad logama tago ee xanuun weyn baynu ka hadlaynaa marka maradku waa cudurdaar jira oo jamaacada wujuubkeeda rida iyo farducaynteeda rida weeye nabigayna qabsata calayhi salaatu wasalaam axaadiis dhowrana way ku yimaadeen xadiidka abi muusa alashcari kii burayda ibn xusayb alaslami kii abi hurayra kii ibni cabaas man samica annida'a falam yujib falaa salaata lahu ila min cudrin ibni cabaas markii la weydiiyey khawfun aw maradun buui cudurdaarka looga tagi karo jamaacada waxaa kamida mid a cabsi cabsi jirto oo aad ka baqiba dhaxda in lagu galo mobaylkii lagaa qaato cabsida waxaa ka mid a hadda kabi baa la yska xadhayaa ka warrama masaajidda la yskaga xadayee caanka ku ah jamaacadooda waajib noqon mayso masaajida eber laskaga dhigahayo wadaad xirow xooguu soo urursaday soo yabyabay yaa bacdi soo iloobi kabihii xuf lama hayo shantuu dhigan haya maxaa la samayn fuqahadu waxay yidhaahdeen wadaad dayn kugu leh hadduu jamaacada soo tukanayo oo markuu ku arkaba ku weyddiinayo xagga naxbo adan haynin jamacadu way kaa dhacaysaa bay yidhahdeen wuu ku qorax joojinaya wuu ku ceebaynaya war waxay maadiis wanay waa dee xilli xun baa lagu jiraa qamaaciir baa dhacay jilaal iyo kala jaban baa lagu jiraaye war allaha ku astire bal isug imisoo goor baad isug leedaha dhowr beedood baanu ku soo nasiib waxa yagii waa lagu soo fiiro oo daynta iska baxaad koofiyad weynaana lagu leeh maxaad samayn facshir baa meesha ka dhacahay hariim hadduu ku laasimayo cudha kuu boodahayo wujuub اljamaac waa dhacaya fuqaadu yidhaahdeen anigu waxaa igala daran kabaha haddii lagu xadahayo kabaha haddii lagu xadahayo bacdi waad soo ilaba qamiiska aad maanta qabta waad bedeli kii kale ka bacdi raaci ama bacbu waad waayo shilin aad ku gadataa ma haysat masaajiddana bac fiican ma taallo niman kabaha gaadahayana waa jira halkaa haddaad dhigtay iyo haddaad dhigto isla doonanayaan hal sana waxaan xusuustaa masaa'id laygaga qaato toddoba joog sanad gudihii hadda buu ahaa jamca inaan u aada waan ka cabsadaa hawsha hawl salaan maaha mar haddii laysgalo almuhim cabsi hadday jirto ilaa min khawfin aw marad xanuun jiro jamaacadii way dhacaysa cudurdaarka saddexaad ee mansuuska ah waa haddii raashin laguu soo dhigo salaadina la aqimo xoguhu raashinkan aad quudaraynayso ood yar caliyadu kaa socoto raashinkaad iska cuni jamacadu hadday doontaa ku dhaafto waxaa ka mid ah haddii markaasi kaadi iyo waxyaabihii danaha xaajada ay ku dhibayaan ayadna jamac wujuubku waa dhacahaya waxaa ka mansuusa hadduu imaamku qiraa'ada dheereeyo qiraa'aduu dheereeyaa dhabarkaa lagaa hayaa waayeel yeel baa tahay ama dhallinyaraha hawlo badan u taagan yihiin tahay salaadun bucitaalidi saddex maqra afar maruu fooda kuu gelinaya aduguna dameer baxaaba kaala taagan masaajidka nooca ah haddii lagaaga aadaamo aniga ima yeedhaysaan baad leeda fanya badhigaad iska aadaysa waa mansuus meeqa cudurdar baa idiin sheegay shan baad maraysaan waxaa ka mid ah inaad toon iyo basal soo cuntaadoon oo la qasdin salaadda jamacada aad kaga hadhigto tooniya waxaad ka soo dharagtay iyo basalbaar iyo alaabtii ama wax kaloo sinjiir khariman leh oo basal iyo toonba ka daran baad soo cuntay ya sigaar annagu ma cabna idinka cabbe wax ka daran baan samaynaa me waaya dhib ma laha may sigaarku suu si kala si kaluba aad dembi kale u sii yahay waxyaabaha xalaashaan ka hadlaynaa cudurdaaradaasi waa mansuus wey waa mansuus nusuus baa ku timid waxaa ka mida in mashquul uu jiro mashquul zaa'ida oo haddii jamacadda aad gaadho ay dan culus kaa fakanayso oo xadiidkii burayda waxaa ku yimid iyo kii abi muusa alashcari man samica الnidaءa faarigan صaxiixan waa mawquuf axaadiiu me waa marfuuca waa la yidhaahdaa wadaadana rafcigay rajaxaan nimanna waqfigay rajaxaan meeqa cudurdaar bad haysaan toddobadaasan hadda xusuustaa inay mansuusata waa sideed fuqahadu marka cudurdaarada mansuusada ee fara ayay oga qiyaas qaateen wixii ku xigmo ama ku cillo ah gabagabaduna waxaa weeye salaada jamaacada loo dadaalo iyaysan dhaqan kugu noqoni inaad ka tagto waaga dambe gurigaad ku urursan shaydaanku meeshaasuu kugu xidhxidhi inaad ayada fududaysato ood quursatay tegi waa fardu cayn la'aanteed salaaddii asixi maysu waa sunna mu'akada waa fardu kifaayo howlahaasoo dhan intaad iskaga kaadayso waa ariiq nabi maxamed waa tubtii saxaabada munaafiqiin baa dhaqan u lahay inay ka tagana fududaystaane iska ilaali hawsha ayadaa cudurdaar culus ood maarayn weyda inuu ku qabsado mooyeen salaada yaan la fududaysan jamaacada yaan la fududaysan baab اlxaثi calى xuduur اljamacati fi الصubxi wاlcisha wuxuu baab yahay boorinta laysku booriyey in laga qayb galo salaada jamaacada weliba subaxa iyo cishaha can cuثmaan bn cafaan radi allahu tacaalى canhu qaal samictu rasul ا sl slam yaquul man sala اlcishaءa fi jamaacatin cudurdarada aan ka tegay haddaad ka garanaysaane mansuuskaa matarkaa ka mida roobka ayaa ka mida dhooba hadday jirtaa ka mida waxaa ka mida dabayl culus iyo qabow zaa'id ah sunanka abu daawud bayna ku marray cudurdaru way badan yihiin ilaa baa la gaaiya mansuuska la gaadhsiiyaa wixii kale inaadun fahantaan baan oga dan leh man salla alcishaaa fii jamaaca cishaha ruuxii jamaac ku tukada salaada cishaha ninkii jamaac ku tukada fakaanamaa waxaad moodaa qaama inuu istaagay nisfa leyl qiyaam haddii la idlaaqa fi shariica curfiga sharciga khaaska ah waa niska dambe salaada la tukadaa la yidhahda fakaanamaa qaama nisfa leyl habeenka kala barhkii ama niskii inuu salaatuleyl u taagnaabuu aad moodaa xagga ajirka u helaayo waa cishiyood jamaaca ku tukata waman salla subxa fii jamaacatin subaxa ninkii jamaaca ku tukadana fakaأnama sala اleyla kulah habeenkoo dhanba inuu tukaday baad moodaa habeenko dhanba inuu saatule u taagnaa oo uu camiray xagga ajirka ayaad moodaa iyadoosan sunno ahayn habeenkoo dhanba in la tukado rawaahu muslim marka salaada subax jamacadh ku tukaday habeenkii oo dhanba inuu soo jeedo ilaahay uu caabudaya baad moodaa xagga ajirka marka la leeyahay ma subaxa keligii baa ajirkaasoo dhanba keenaya mise nus iyo nus bay u kala goosanayaan cishihii iyo fajarku cishihii baan jamaaca ku tukaday habeenkii niskii inaan cibaadaystay ajirkii baa meel ii yaalla haddana subaxii baan fajar ku tukaday nis kale waan buuxshay miyaa mise xataa haddii salaaddii cishaha ku seerayso laakiin ilaahay ku waafajiyo subaxii inaad jamaaca ku tukato habeenkii o dhan inaad istaagtay la labada ra'yi fuqadu waa khilaafsan yihiin waxaase loo badan yahay nus iyo nus inay tahay oo habeenka kulligii wuxuu ka imanayaa markaad ku tukato cishaha iyo fajarka wada socda ayb xadiidka dambaana riwaayad dambaana caddayn doonta rawahu muslim wafii riwaayati tirmidi waxaa ku yimid can cuثmaan bni cafaan radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasuulu اllahi sal lay man shahida alcishaaa ninkii ka qaybgala salaada cishaha fii jamaacatin jamaaca kaga qaybgala kaana lahu qiyaamu nisfi leylatin waxaa u ahaanaya habeen niskii asagoo istaagay oo qiyaamuleyl iyo salaatuleyl u taagnaa waman sala alcishaaa wاlfajra fii jamaca cishaha iyo fajarka ninkii jamaca ku tukadana kaana lahu ka qiyaami leylatin habeen dhan inuu taagnaa uu tukanayay ayuu la ajri qaala tirmidi xadiiثu xasanu صaxiix وcan abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul sal slam qaal walow yaclamuuna hadday muslimiintu ogaan lahaayeen maa fi اlcatamati salaada cishahoo la tukado ajirka ku jira iyo wasubxi salaada subaxoo jamaca lagu tukado la atowhumaa dadku way iman lahayn labada salaadood walow xabwan gurguurad baa hallaha ka dhigaya xamaarasho ama dabakusiqidba ah ku yimaadeene muttafaqu caleyh waqad sabaqa biuulihi xadiidku asagoo dheerna wuu soo hormaray ibnu cumar wakaad garanaysaan wuxuu odhan jiray salaada iyo subaxa ninkaannu ka weyno malahaan u xumayn jiray kunna ida faqadna اlinsaana fii salaati الصubxi wاlcishaa'i asa'naa bihi danna haddii salaada cishaha iyo jamaacada ruuxi iyo subax aannu ka weyno mala xun baannu u qaadi jiray inuu munaafiq yahay baa qalowna dhihi jirta marka aad ha la iskaga ilaaliyo dhaqankaasi dhaqan wanaagsan ma ah wa canhu waxyaabaha ay qolyahan wahaabiyada soomaalida ku soo kordhiyeen bay ka mid tahay in salaada jamcada loo dadaalo waa maxaasintoodiiyo wanaaggoodu ka mid yahay soomaalidii hore iyo waaga annagu xirta ahayn jamaacada looma roonayn lama danayn jirin bal waxay tegi jirtay manaaj ban u soo xereeyey salaad ooma soo xerina iga leexo halka adoo fadhiyo cashir ku ceshana intii la aqimo inaantaad iska dhammaysato cashirka hadhow marka la kala dareera salaad malagee galay oo sidii qaar dhurwaarihii loo tukanhay aad tukato oo marna xaggaa la fiirinayo marna saada lagu hayay yay iska ahaan jirta idan maxaasintooda jamaacada in loo dadaalo la ilaaliyo la dhowro waa min maxaasin alwahaabiya fii sharqi afriqiya boyntiga waa in loo qoroo hoosta looga xariiqo laguma haysto wax suufiyo salaad jamaa oga daraa ma jiro waxaa lamidoo ayagii ka agdhow qolyahan akhwaanka islaax kuma sii fiicno ayaguna jamaacada salaadeeda ogidooda cudurka way qabaan yaa raaca ya urura ii tariya ururaha muxuu yidhi tabliiqa aad bay jamacada ugu dadaalaane tabliiq xaggiisa laygama mari karee jamaacadaad bay ugu dadaalaan ya takfiiru muslimiin baa horta waliyaha takfiirku le takfiir takfiir goorbay kula tukanaya goorbay kula tukan shaqeeyaasiino salaadda ha loo dadaalo salaadda ha loo dadaalo wa canhu can abi hurta radi allahu tacaala can qaala qaala rasul lla sl ly slam waxaan xusuustaa oday aan qaraabanahayoo niman iga xigana waa fadhiyaan hadda waxba ka hadli iyo hoteelkii ijaara ee fayf ku oli jiray buu degan yahay laba masaajid baa ka ah waa la aqimi nayntiebanki laba kun iyo asagoo jooga oo qolkiisa uun u xidhan ya hoosta kaga tukada oo sheekh hebeliyo la soo salaami oo la booqan oo sideerada loo keeni jamcana aan u dhaqaaqaynin baa igu dambaysay inuu dhintay in kale garan maayo wajeertuul sooma garanaysaa hoteelka loodhan jire ku yaalay xaggee ku yaalla horta faybka soo ma ahayn meesha alwaxyaa lagu jarjari jir hoteel ka soo horjeeda gaabnaa ya ninkii haa furaha jannada haystaa dhihi jir hoteelka wadaad imaamu u karaysnaa halkaasuu degan yahay wax ka saari kara ma jiro u bixi maayo laa sufyuusan aadaynu la tukan maayo akhwaan ma aadahayo wahaabiye aadi maayo halkaasuu ku gaadinaya fudaysiga salaadaha la fudaysanayay ka mid taha halkaasay kushaydaanka meesha kugu xidhiir oo kaa dhaadhicin dadka adugbaa u fiican halkaa ku jir buu kaa dhaadhicinaya anhu qaal qaala rasul sal slam laysa salaatun salaadi ma jirto aala kaga culus cala almunaafiqiin oo kuwa labadiinoodlaha ah ama uurka gaallada ah min salaati اlfajri wاlcishaa salaada subax iyo salaada cishaa labadaas salaad wax oga daran nimanka ayagaa ma jirto wey salaatulfajrna haddee hurdo macaan baa lagu jiraayo ninka ka kaca iyo iimaan uu kiciyo nin ninka tegay wey cishuhuna waa xilligii mar furtoo la soo daalay oo maanto dhan baa hawl lagu jiro waa la daalan yahay waa la mar furtay biyaa la cabay waa la qaboobay gelbiyaa la noqday ninka kace intuu dhabaan dhowdo salaada aadana nin culus wey saa darteed haddaad maqhribka tukadoo tagta inaad ku soo noqoto cisho waa culusta masaajid iska dhex fadhi oo meelahada ka agdhow waa dheeraan intaad kari karto walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihima labadaas salaadood waxaa ku jira ajra la atawhuma walow xabwan muttafaqun waan soo mar xadika isagoo dheer bab اlأmri bاlmuxaafadaةi calى الsalawaaت الmaktubaati wالnahyi اlأkiidi wاlwaciid الshadiidi fii tarkihina wuxuu baab yahay faridda la isfaray bilmuxaafadaةi calى salawaati اlmaktubaat salaadaha la farad muslimiinta lagu waajib yeelay ilaalintooda in la ilaaliyo la dhowro amarkay shareecaduna nafartay iyo wanahyi alakiid nahyiga la dhuujiye adag ma'kuud iyo walwaciidu goodiga ashadiidi daraa oo fi tarkiinna ku yimid aad iyo aad baa la yskaga reebay oo laisugu cambaareeyey laiskuna goodiyey ka tegi in laga taga salaadahaas oon la ilaalinin goodi culus baa ka yaallo wey oo naar ah oo munaafiqnimo ah oo diinxumo ah waxaa kaloo ka yaalla reebid lagaa reebay ha yeelin ha ka tegin salaadaha dhowr lagu yidhi qaal allahu tabaaraka wa tacaala xaafidu cala asalawaat war salaadahoo dhanba dhowroo ilaaliya sunna iyo faradba muslimiinay wsalaati alwusطى salaada dhexe ama fadliga badana dhowra oo salaada casara calى ra'yi jumhuuri الsalfi min الصaxaabati wالtaabiciina وaصxaabi اlxadiiث aqwaal badan baa ku jira salaatulwusta waa salaadee ma subaxa ma duhurba ma casarba ma cisha ma jumcada laakiin sida raajixa wa salaatu اlcasri waana siday saxaabada badankood iyo taabiciinta badankood ku tageen asxaabu اlxadiina ay u badan yihiin nas baana ku yimid cad fii saxiix muslim oad garanaysa xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطى salaada fadliga badan ilaaliya alwusطى inay tahay fadlina waa dhacdaa inay tahay salaada dhexena waa dhacdaa in la yidhaahdo wa qaala اllahu tabaaraka wa tacaala fain taabuu hadday ka toobad keenaan gaaladu shirkiga iyo kufriga ka soo laabtaan wey toobadu waa noqosho ay ka soo noqdaan xumaantii ay ku jireen wa aqaamuu salaa salaadana oogaan oo hagaajiyaan wa aatow zakaa zakadana baxshaan oo dhiibaan fakhalluu sabiil jidkooda ka wareega dadkaasi ka leexa seebtaad la hortaagantiin dhuuntooda ka qaada idan salaaddii maxay noqotay waxay noqotay shay haddaad la iman weydana dhuunta seeb lagaa saari haddaad la timaadana lagaa qaado lagaa fogo dhiiggaada lagu dhowrayo way culus وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال, قال, قال سألت رسول الله رسuلka إلaه ba waxaan أي الأعمaaل أفضل أعmaalteebaa u fadima نaبي allow khayr la kee u qiimo badan qaala suban wuxuu idhi alsalaatu calaa waqtiha salaad xilligeedii la tukado wakhtigeedii lagu ilaaliyo qultu uma ayu waxaan yaa ku xiga nabi allow qaala biru lwaalidayn labadii ku dhashay oo loo ixsaanfalo la wanaajiyo la dar loo dadaalo qultu waxaan idhi ayu nabi allow ajirkee ku xigaya qaala wuxuu idhi aljihaadu fii sabiili jihaad fii sabiil اllah muttafaqun calayh jihaad fii sabiil markuu darajadaa dhacahayo cinda ahli اlcilmi waa markuu fardu kifaaya yahay waa markuu jihaadku alabi yahay inagu dad iyo dunyaba noo fayow yihiin dhulna laga haysta uusan jirin dad naga maqan san jirin laakiin inagu aynu waxalabsanayno oon dacwaday diinta faafinayno aanu ballaarina dhulka islaamka xukumo aan rabna markaas weeye hadduu marka uu farducayn noqdo waxaan towxiidka inoo ka fadli badan ma jiraan laa ilaaha ila allah muxamadu rasulla lambartuu buu noqonaya isagaa dabagelaya laakiin markuu fardu kifaayo yahay markaa waa marka laga hadlaayo ee birulwaalidayn iyo salaad laga hormarinayo lanna haddii guryaha layskugu soo galo salaad socon mayso salaaddaa lagu diidi lagaa dhegaysan mahayo marka nin bad qabaa salaad tukaday tegaysa car tuka lagu dhihi asalaatu calaa waqtiha xadiidku mufarwa ayaa caddaynayo ina axaba alcamali ila allahi tacjiilu الsalaati liأwali waqtiha camal ilahi wuxuu ugu jecel yahay salaadoo wakhtigeeda awalka laga tukado wadaaddaha xadiidka dura wadaadana way saxiixiyaan asalaatu calaa awali waqtiha bay ku dheggan yihiin walaa shaka in salaada awalka hore laga tukado inay ka fadli badan tahay aakhirka in laga tukado inkastoo jamaaca minasab odhan jireen saada ay salaadda u gashaba khaasatan duhurku saada u galaba in la galo oo salaatu lkhawaarij bay dhihi jireen maalig iyo jamaaca xogow duhurku waa la qaboojiyaa bay dheheen xoogow wakhti dheer buu haystaa markay weecataba aqimid iyo aadaan isa saara ha la galo salaatu lkhawaarij maalig yuu yidhi jamaaca min ataabiciin baa oga horreeyey waa in la duurku u jeeda ama salaadaha kale ee waqtigoodu yaryahay waa ka duwan yihi وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهma قال قال رsuل اه صل ل سلم buنya الإسلام على خمس iسلاamka شhan tir baa lagu dhisa uu ku taagan yahay شhaهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسuuله وإقام الصلاة salaadoo loo ogo وhada byت الqaسيد وإيتاء الزكاة زakadoo la bixiyo وxaج البeyt baydka ilaah kacbadoo loo qasdoo la xajiyo wa sawmi ramadaan bisha soona la soomo muttafaqun calayh idka waa la yaqaanaa hadde shantaa tiir buu ku taagan yahay mar haddaad tawxiidka soo gasho ood murada islaamka soo gasho afartaasaa lagaa rabaa arkaantu islaamku inta waa ka badan yihiin laakiin waa asaasiyaadka diinteenna arkaanta islaamka waxaa ka mida jihaadka ka mida waxaa ka mida alamru bilmacruuf baa ka mida wanahyu can ilmunkar baa ka mida midnimadaa ka mida waa asal diineed inaan midowno wada soconno tafaraaruqa iyo khilaaf iyo fadqaalaha la ilaaliyo waa min usuul islaam walidaalika ayaan imaamka la ogolayn salaada ina tujinay in lagu khilaafo oo buuq laga dhaliyo shay khilaafi ah masale ijtihaadi ah imaamkii waa qunuuday waa iskala bisinkii buu la jahray waan la jahray waa ku raacayna waxba kaga goosan mayno farta in la dhaqaajaad qabto aduguna waa diidanta asna waa diidan yahay waa ku raacayna hadhow markuu baxo ku dhegi mayno dhihi mayno maxaad farta u dhaqaaji mar damba kugu xidhan mayno salaadaada way khaldan tahay masaa'ilka khilaafigaah ama ijtihaadigaah waxaynu dhowranaa midnimada hadhow markaan baxna masaa'ilka aan ka niqaashna culays male ka cilmi tarxi cilmi ahaa laakiin maya hebel ma qunuudo bisinka wuu siraystaa sidaa ma yeelo in salaad looga goosto waa bidco waa bidco kabiira min alkabaa'ir waa munkar shekh islam ibnutaymiya wuxuu gaadhsiiyey jaamiculmasaa'ilka ninka noocaasa haddii uu idabdarradaa dayn waayo waa la garaacahaya hadduu dayn waayo budh baa lagu lafa bixinaya yani khilaaf buu keenaya laakiin soomalidu khilaafka iska jecel yihi ninka soomaaliga sidiisuba khilaafkaasu iska raba anaa idhi iyo waan diiday iyo buu iska jecel yahay وcanhu qaala qaala rasul ه sl slam umirtu an uqaatila الnaas waxaa la ifaray dadka inaan la dagaalamo oon ku halgamo xataa yashhaduu an laa ilaha ila اllah ilaa rabbi keliga ay caabudaan وأna muxamada rasuul الlah nebi maxamed keligii in loo soo diro oo uu leeyahay samci iyo maqal iyo aaciyo hogaansan diintiisuna ay xaq tahay ay aaminaan wuxuusan asagu la imaninna alla inaan lagu caabudi karin ay ka aaminhayaan wayuqiimu sala salaadan ay ka oogayaan wayu'tu zakaa zakadana ay ka dhiibayaan faidaa facaluu dalik hadday alla xaqiisi meel saaraan rasuulkana raacaan waajibaadka islaamkana ay ku hagaagaan casamuu minii dimaahum dhiiggoodibay iga dhowrteenoo waa iga xaaraan inaan ku xadgudbo wa amwaalhum hantidoodii ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa wux u dabagala mooye haddee xaqulislaam baa jira diintan ma soo gasha haa ma qaadata haa waxaa daabay ku leedahay waxaa ku hagaag waxyaabahay kaa reebta waxyaaba ka mid a ah haddaad ku dhacdo in lagu dilaa laga yaabaa in dhiiggada la daadiyaa laga yaabaa waad zinaysatay idan waa lagu dili marna waa lagu karbaashi mar dhagaxa lagugu dilaya xoole islaamkii baad xaday gacanta kaf ridaad ku dhacday madaxa lagu qaadaya salaadii baad ka tagtay ama gaalnimaa lagu dili ama faasiq baa lagu dili sakadii baad bixin weyday xoog baa lagaaga qaadi qorigaad soo rogatay beerka laga xashirinaya idan waxaa weeye isilaali adugu diin baan qaadan oo mabda baan qaadan mabdaaasi qanuunkiisina iyo xeerkiisina ma ogeli lagaa dhegaysan maayo adduunku gaaladu hata waxay samaysteen iyo baniaadamku waxay dhigteen ceer ah ninka khilaafa way yakeeyaan waa lagu xidhahayaa maxkamad baa lagula fuuli xeer ilaaliya bruskiita ku daba istaagi ciidan baa hawsha u diyaarsanba aduna looyar baad la soo ordiyay wakiil abukaad dagaal culus baa meesha ka dhec dowladdu maxay rabtaa xeerkii ay samaysatay kufrigaabay ilaashanaysa naf iyo maal bay u huraysaa diin islaam baad soo geli xeerarka islaamkana ma ogid miyaan kaa dhagaysanaynaa inaad waddadaannada qaaddo ood badbaadi inaad diiddo wax u dhexeeya ma jiro haddaad diiddo la yaqaanaa godkaad ku jirto xisaab gooni ay laakiin anigu waan tawxiidsada carya ay taabta calmaani baan ahay muslimna sidii mid afqarboosh loo maanlowd hargeysa ka hadlayoo kale afqarboosh bal u fiirsa debdarrada diintaani diin sharaf la weeye diin waxaa weeye sahlan ku dhaqankeedu ku xadgudubkeeduna diin culus weeye ninkii aan rabin warkii cad bannaanka istaago laakiin inaad islaam ku maxaabsato xaggana shareecadii ku tumato laga dhagaysan maayo sayidku muxuu yidhi ilaahayna nama odhan anuguna ma ogolaan karu nin aqdaamo faranji ah ama awrkaba u rara ama arigaba u qala ama u ilaalo ah shahaado beenayo islaamnimaha lagu dhaqo ilaahayna nama oran anuguna ma ogolaan karu mudaaharatu lkaafiriina cala lmuslimiin waa kufri buu ku leeyahay waa naaqidka sideedaad ee wahaabiye kutubtooda ku qoreen waana naaqid mujmacun calayhi cinda almuslimiin hiilada haddaad muslimiinta ka hiiliso ood gaala u hiiliso maxaa tahay ninkaad u hiilisay baa tahay beel sheegi maayo aniga wadaadkaad haddaan muranno isqabanno ood asagoo u qosashaanna ii aamustaan maxaan aaminhayaa inaad asaga u hiilinaysaan been baa lisu sheegaya hadda korna waa idinkala hadlay ka fiirsada cidna idama qasbaysee cidaad u hiilinaysaan muslimiin ha noqdeen haddaydaan u hiilin karin indhaha caddeeya ma dhibbaa jira gaalna haw helinin islaamka hilakaa wayla gaalon haw helin hawshaa iska ila khatar wey hawsha ayada ilaa bixaq alislaam sidaa wey xeerarka islaamka hadday ku qabtaan ood iyo kowdo xukumka islaamka lagu marin waan ashahaato waan tukadaa baso socon mayso wa xisaabuhum nabigu wuxu uhi hadday afka barkiisa ii muujiyaan waxa qalbigooda ku jira allay u taallay afkaasaan kula xisaabtami wa xisaabuhum fii ma la xisaabtanka waxay qarsadeen ee diinxumo ah cala allah allay u taallaa muttafaqun caley adig laguma dirsanne dadka inaad qodqoddo saa darteed qaacidada islamka waxaa wey ruxuu muujista islaamnimo ku aragto meeshuu dooni ha joogo tal abiib ha joogo los angeles ha fadhiyo san francisco ha joogo waa kuu muslim ninkii gaalnimo ay ka muuqato baytulalaram ba ha waa gaal warku inuu sidaa iska aado midkan islaamnimada muujisanaya waxaa dhici karta inuu gaalnimo qarsa adayaa ku dirsaday warbadnida fadul wey maxaa ka muuqda islaamnimo waa muslim iska dheh ilaahay baa ku yidhi iyo rasuulkiisa xukun walaa taquuluu liman alqaa ilaykum الsalama wa fii qiraa'atin asalaama lasta mu'minan hadhiinaan le waa ilaan ma ka muuqdaa meeshuu dooniba ha jooge waa muslim dheh gaalnimaad ku aragtay waa gaal dheh haddii lagudha waxaa dhici karta in hoosta muslimka iyo aniga hawl itaalla waa fadul dheh hawshiisa hawl itaalla ma ah ku yaalla nin walba taargadiisuu qaadanaya baleed lambarkiisa gaari walba su baleed lambar ma lah qodqodka idinku faraha kala baxa miday gaalnimo ka muuqato koofiyad islaan ku caaminin ninaba islaamnimo ka muuqato koofiyad gaalnimo ha ku jufin hawshaa jooji n iyo hoosba wax ka jiraayo waxbaa libidhsanayo baddaa ka baxa wa xisaabuhum cala allah وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال وxuu hi صxaabiga bacثnii rasuل الله rasuulka ilah baa ii diray ilى اlyمن buu ii diray fii aakhiri xayaaةi الرasuل عalaيه الصلاaة وaسلام weeye sanadkii tobnaad ee hijrada faqaala nabigu wuxuu yidhi inaka tatii mucaadow waxaad u tegaysaa nin yar oo dhallinyaro ah oo qiimo badan oo reer khasraja oo ansaari ah oo faqiihoo caalimu ah nabiguna aad u jecel yahay xaggana deeqsi ah gobonnimo nimay meel dhigatay buu ahaa mucaad ibnu jabal isagoo siddeed toban jir ah iyo kumaan kum oo dinaariya dirham buu dayn ku qaaday muslimiinta uu ku fangayay masaakiintooda socotadooda bugtadooda baahidooda ilaa uu nabigu yidhi war bal aadna hebla inaad muxuun ka hesho oo ilaahay diinta kaa bixiyaan laga yaabaa nin aad u qiimo badan buu ah nabiguna aad u jecla innaka ta'tii qowm min ahli kitaab qolyo yuhuudo nasaara ah baad u tegi doontaa yaman waagaasi waxaa ku badnaa yuhuud iyo nasaara tifka ahaa carabta mushrikiinta waa ku yaraayeen innaka ta'tii waxaad u tegaysaa waana yuhuud hadda carab alla soco hadda waa yuhuud carbeed carab bay u dhasheen nasabaan laakiin way yahuudoobeen nasaaradu waa nasaaro carbeed tif ka ahaayeen qowman baad u tegaysaa min ahli kitaabi ahlu kitaab oo towradii injiil la siiyey fadcuhum waxaad lagu u tagto ilaa shahaadati an laa ilaaha illa wa anii rasuulullah intaa inay ictiraafaan oogu yeedh xadiidka waa taqaanaan fa inhum ataacuu lidaalika hadday hawshaa kaa yeelaan oo ilaahay keligii waxidaan oo shirkiga faraha kala baxaan nebi maxamedna ay rumeeyaan oo raacaan faacalihim ogeysii u sheeg ana allaha subxaanahu wa tacaala iftarada calayhim inuu ku fardilo oo uu saaray hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leyla habeen kasta iyo maalin walba idan waa tartiib tartiib waxa dadka loogu yeedho waa muratab sharcan wasiiladaada isticmaal nabiga ooma sheegin nabigu wuxuu ku yidhi oogu yeedh ma dhihin waraaqu qor ma dhihin afka oola bax ma dhihin habeennimo hawshaa bilow ma dhihin maalinimo warka caddaysa ma dhihin wuu fasaxay oogu yeedh buuri wasiiladaada isticmaalayso kolba tii aad orta inay munaasab tahay isticmaal ama masaajidkii istaag mimbaro ama intaad gacanta qabato hoosta ooga sheeg yacni wasiilada iyo qaabka aad u bandhigi iyo waxaad adeegsanayso adaa laguu daaya caqligaadii garaadkaadii ummadda si fiican wax ogu sheeg laakiin waxaad ummadda ogu yeedhayso adugu khiyaar uma lihid waxaad ogu yeedhaysaa ilaa tawxiid awalan wa ilaa mutaabacati arasuuli aaniyan uma sala saasay isu daba horta bal innagu aan midowna waa khalad hortaan aan islaannaha ka horaysa horta islaanno diinka aan soo gallo rasuulka aan raacno salaada aan tukanno kadib intaa wanaagsan iskugu nimid aan ilaashana ku xigta fainhum aطaacuu lidalika hadday kaa yeelaan faaclihim ogeysi ana allaha tacaala iftarada calayhim sadaqatan ilahay inuu zaka saaro waajib kaga yeelay tu'khadu laga qaadayo min aqniyaahim tanaadkooda laga qaadayo faturadu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim saboolkooda lagu celinayo tanaadkii taajirka laga qaadi fuqarada iyo masaakiinta saboolka lagu celinaya gobonimo dhe hawsha ayadaa fainum aطaacuu lidalika hadday hawshaa kaa yeeleen oo ogolaadaan fa iyaaka iska ilaali doqon faras looga dega ha noqoni mucaadow hase kama ogolaateen iisoo mara xoolaha xulka ah nin walba qaalinta ka dhaqaaqays gelis halkeen haddii kale seef baa taqaana hadhihin fa iyaaka iska ilaali xoolahooda muunadda kulul iska ilaali saca ka dhaqaaqahaye baxdayga quruxsan ee buuran hasha qiimaha geeldhaxaad qaad aiga neef dhexaad ka qaad neefka u liitana de muslimiin loo qaadi maayo iyo masaakiin midka u fiicanna laga qaadima muslimka zakada bixinaya neef dhexaad baa la rabaa way ku habaara war islaamka waabaan eednay maalinkan islaamna waxaa nugu bilowda hashi dhaqaaqadaab halala kaca lagu dhihi eed inay gaaloobin baa laga yaaba aduu dadka diintaa nacsiini muslimiinta masaakiintaad u qaadina ha dulmin kii wax bixinhayena qalbigiisa cudad ha gelini muslimiinta nabigu wuu la hadlay akada bixinaya wuxuu ku yidhi ruuxa saaciga ee muslimkee zakada ururinaya ee dowladdu soo dirtay isagoo raalli oo qaracsan idinka soo tago muslimiinay gun ha noqonin idinkuna ninbay dowladdu soo diri miyi buu kuugu iman meel fog buu ka yimid islaam buu u shaqaynayaa xaqunaas buu kaa qaadaya aduu ku caawinaya sooriye martisoor wanaagsan haddii aad aqoonsataan iscafiya asagoo qalbisan ha idinka soo tago war aduguna muslimiinta dhunta u gelin nabigu saasoo oga kala dardaarmay ma aha in la leeyahay uun qolyi xoolayda habasa wa iyaaka wkaraa'ima amwaalim iska ilaaliya inuu ninkaa qalbiga idinku qabto wattaqi iska ilaali ninkaada sakada qaadayow dacwat almalum mucaadow dacwat almadluum nin la dulmiyey habaarkii habaarkii iska ha dulmiye gaal islaam midna inaad dulmida lama ogolo waa alqawaacid alkuliya masala alcadli masale caqiidaiyo diin shuqul kula ma ah ruux aad dulmiyi karto ma jiro laa muslim walaa kaafir nin walba xaqi ilaahay kaasiiya ka qaada laakiin cidnaha dulmiya waa qadaaya kuliyo bashado dhan u taallo wey caqlan wa samcan baa lagu garanaya wujuub اlcadl ha dulmiyin ruuxa muslimka ulmiguna waa shaygu meel uusan lahayn ood dhigto xaq ruux uusan lahayn ood siiso xaqu ruuxulaa ood ka qaado calaa wajhi ulmi fainahu laysa baynaha habaarka ruuxa madluumka ooma dhexeeyo wa bayn allahi ilahi xaggiisa xijaaban wax teeda wax albaab ah toos baa loo aqbalay xijaabka waa maxay shardi xijaabka ha u qaadanin keliya albaab yani ducooyinka iyo cibaadaadka kale shardi bay leeyihin aliimaanu billahi bay leeyihiin ikhlaas baa lagaa rabaa xilli goonaa shuruud bay leedahay la dulmiyooo lagu xadgudbay habaarkiisu wax shardi a ah ma laha wey gaal xataa laga aqbalaya ibliis baa ducada laga aqbalay ilahay bariduu baryey wamaa ducaau lkaafiriin ilaa fii dalaal waa ducadaas waa cibaadadii ma aha tiisa ahayd gaalka madluumka hadduu sidaa yidhahda rabbi waa ka aqbalaya oo see gaal wax looga aqbalay baryada in lagaa aqbalo oo ilaahay waxdweyse uu ku siiyo min baabi alcibaada ma aha ee waa maxay waa min baabi risqi iyo calaf iyo irsaaqad iyo roob oo kale wey gaali islaamka ilahay owladda waa siiya roobka waa u keenaa nabad iyo colaadba waa keenaa irsaaqadda ilaahay baa siiya iyagoo gaalo ah ducada in lagaa aqbalo waxay hoos tagtaa min baabi اrububiya wey adugu waxaa waajibku inaad alle la aado gaal iyo islaamba aqbalidu ilahay inuu kaa yeelo waa masalo ilaahay tasarufkiisa iyo tadbiirkiisa u hoos taga oo ka risqi wاlmaطari wاlraxmati oo kale ah saa darteed baa ibliis ba laga yeelay ninkii adduunkii uunka ugu gaalsanaa isku khaldina hawshaa isku khaldina waa murtada si duca looga aqbali habeen dhaweed qolyaheeda ahaa fahma masalada toban jeerna waa idiin shaxay laakiin meel baa laydiin sitaa ya adducaaw he oo maxaad ka wadaa sax weeye alijaabatu min alcibaada miyuu xadiiku ku yidhi imaamu aldan baasho waxaa ka hadlay waa maxay ijaabadu min baab cibaada ma aha waxaan ka hadlayna waa alijaaba ducada in la aqbalo lagaa yeelo wixii aad weydiisto lagu siiyo waa waxay hoostagaysa baabu alrububiya tadbiiru malik alcallaam bay hoostagaysaa waa karisqi waalmaطari waalcalfi weeye labada hasku khaldina aayadda in alla adaa cibaad ah aqbalidu allay ku xidhan tahay ama yujiib muara idaa lama kala qaadin gaalka muarka waa laga aqbali muslimka muirka waa laga aqbali adiga inaan laga aqbali adoo muslima gaal laga aqbala laga yaaba waxay u laabanaysaa ilaahay xikmadiisa mashiiadiisa madluumka ducadiisu malaha mawaanic ducaa lmalumi laa maanica lahu saasuu nabigu ku laysa baynaha wa bayn allaahi xijaab xijaab xisi ah iyo mid ah iyo mid shardan midna ma laha madluumkay khaas ku tahay saa waa dadku waa gala laakiin kala fahma ducada rabbi in lala aado cibaado iyo aqbalidda alla way kala duwan yihiin wada soconnaa muttafaqun calayh wacan jaabir radi allahu tacaala canhu qaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك ninkii iyo gaalnimo waxaa u dhaxeeya wlkufri ashirki ilah loo sharig yeelo iyo wlkufri gaalnimada weyn waxaa u dhexeeya tarka sala cafwan salaadoo laga tago riwaayaadka qaarkood ina bayna arajul wa bayna ashirki aw اlkufri awda marka marka ayaa meelaha macnahaasa ka fiican weliba maxaa yeelay haddii wlkufri la yidhaahdo waa cadfu khaasin calaa caam cadfu caamin calaa khaas kufriga iyo shirkiga kufriga caamsan kullu shirkin waa kufrun walaysa kullu kufrin shirka kufr iyo shirki waxaa guda ballaaran xagga mafhuumka lugawiga ah, kufriga guda ballaaran wax walbaoo shirki ah waa kufri ama abar ha ama ashar ha noqde wax walbaoo gaalnimo kufri ah shirki ma aha maalan nebi maxamed inaad beeniso waa gaalnimo laakiin shirki ma aha min xayu اlluga wاlcurf الsharci inaad qiyaamo beeniso waa kufri laakiin shirki ma aha shirkigu waa maxay waa ittikhaadu andaadin aw ilaahin min duun illah aw maca allah waa in ilaahay khayrkii aad caabudo oo ilaahay xaqiisii uun kale la wadaajiso mafhuumkaa yarka a shirki la yidhaahdaa waa kufrina saasaan u nidhi marka waa min baabi caطfi اlcaami cala اlkhaas waa mafhuumka lugawiga ah laakiin xagga xukumka sharcigaa kufr iyo shirki waa isku mid shirki akbar ruuxi ku dhaca waa gaal waa la dili kufri akbarka waa la mid aakhriya adduun waa isku xukun naar baad ku waari jahanabaa ku quwaaxi janno waa ka xaaraan xugum walba oo mushrig loo diid adna waa laguu diidi xagga axkaamta sharciga waa wadaagaan waxay ku kala tegahayaan waa mafhuumka luqawiga iyo mafhuumka sharciga curfiga khaaska ah labadaasay kala yihiin wadaadda kudhihi waa jiraan luqatan waa sharcan waa isku mid kufriga abar kufri iyo shirki waa isku mid waa jiraan almuhim ruuxa bini aadamkee muslimkaa ah iyo gaalnimo waxaa u dhexeeya salaadda ka tagideeda ninka salaadda ka taga waa gaalooba wey rawaahu muslim wacan burad ibni xusayb salaadda halkaasay taagan tahay salaaddu marka shay sahlan ma aha salaad shay sahlan ma aha waxay kaga duwan tahay waxyaaba badan cafwan waxyaaba badan oo khasaa'isa ah bay salaaddu leedahay oo axkaamta aysan la wadaagin saa darteed baa ruuxii ka taga uusan la mid ahayn nin zaka ka tegay ama soom iyo xaj ka tegay salaadu waa shayga u horeeyey ee la farad yeele la waajibe muslimiinta la saaray bacda tawxiid salaadu waa shayga u dambeeye muslimiintu diinta ay kaga dhaqmaan shayga u horreeye la waajib yeele weeye waana shayga u dambeeye ee diinta nagaga soo hadri doona marka laga jiitay diintu in daraastee tallaabo tillaabo iyo qodoqodob looga tago arkaanta kale dhulkaa lagu waajib yeelay nabi maxamedoo jooga laakiin salaadu nabi maxamedoo asamaa eh, asaabica jooga la soo saaray waajibaadka kale xilli gooni ah inay ku qabtaan baa laga yaabaa marna kaa dhacaan marna ay ku lagu saaro salaadu ruux walboo caaqilay saaran tahay soonku marbuu kugu waajibaa marna wuu kaa dhacaa xajku marbuu kugu waajaha marna waa kaa dhacaa sakadu sidoo kale laakiin salaadi ruux caaqil ah intuu garaadkiisu joogo way saaran tahay waxay ku waajibi faqiirka haniga labka dhadiga addoonka iyo xorka nimay dayn ma jiro laakiin waajibaadkan kale dad gooni ay qabtaan hadday markuu qabtana marbay tagaan salaad waa sidaa salaadu ayadu haday kuwa asaxdo acmaasha kale way toosisaa oo way kabtaa dayse iyadoo asixi weydo zaka kaa asixi mayso soom kaa asixi maayo xaj kaa asixi maayo lagaa aqbali maayo khasaa'is bay salaadu axkaamta iyada u goonidaa keenaya in ruuxii ka tagay uu ka duwnaado ruuxii soom iyo xaj ka tagay buu ka duwanaanaya astaan wuxuu yeelanayaa gaalnimo astaan gaalnimo yeela marka waa waa la gaalaysiinaya salaaddu marka hawlu saalan maaha la iska ilaaliyo ducaan burayd bn xusayn caynabi sal ly slam qaala alcahdu ammaanka baynana wa baynahum noo dhaxeeya asalaatu wey ammaanka noo dhaxeeya nabadda noo dhaxaysa anaga iyo dadka salaada tukada dadka islaamka sheegta waa cafwa alahd اladii baynna wa baynahum dadka islaamka sheegta amaanka noo dhexeey ama balanka noo dhexeey aynu isku badbaadin axdiga anagu waxaa weeye asalaa tukashada weeye faman tarakaha faqad kafa ninka ka taga waa gaaloob axdiga waa buray dhiigga bini aadamku waa inaga soo sheegna wuxuu ku xaaraam noqdaa iimaan iyo amaan lagu siiyo idan haddaad ka tagto iimaanka waa buray walidaalika axaadiita waxaa ku yimid inii nuhiitu can qatli اlmusaliin waxaa layga reebay dadka tukanaya inaan dilo ninka tukan waaya nabigu inuu dilo lagama reebin maxaa laguu dili diin la'aan iyo gaalnima laguu dilaya وcan شhقيq بن cabdاللahi التاaبiciي الcuqayl الmuتafqi laisku waafaqay calى jalaalati laysku raacay nin weynoo caalima oo imaama inuu yahay laysku raacay muxuu yihi raxmat llahu tacaala qaala wuxuu ihi kaana asxaabu muxamed ardadii nebi maxamed waxay ahaayeen laa yarawna kuwaan u arkin shay-an amal camal oo min alacmaali waajib ay shay-an ay fardan min alacmaali waajibaadka ka mida ah, tarkuka tegidiisu uu yahay kufrun hayra salaa taabiciga wuxuu ku yidhi asxaabu muxamadin laa yarawna kaanuu laa yarawna shaya shaygaasoo min alacmaali waajibaadka ka mida shaygaasoo tarkuka tegiduusu kufrun gaalnimo uu yahay oo maysan arkaynin hayra salaa salaadda waxaan ka ahay salaadda keligeed biwaajibaadka faraaishsharaacda yuu ka hadlaysa taabicigu sharaa'icda waajibka ee ummadda la saaray shay ka tegidiisu ay gaalnimo tahay salaadun bay u arki jireen asxaabu maxamedna halkaasay mareen kitaabka qur-aankaa sheegay maxaa yeele salaaddu waa hawl khatara wey hawl khatar ah ka tegideedu waa way culus tahay aad iyo culus tahay culimadu waxay leeyihiin salaaddu waajib lagu sheego qur'aanka gudihiisa inta salaad lagu sheegay ma jiro sharaa'ic islaamka soon xaj zako amr macruuf soo wada marka tawxiidka laga soo tago waajibaadka inta salaad la sheega waajib la sheega ma jiro yidhaahdeen ahlu naarka marka jahanamo ay tagaan naarta la geliye le maa salakakum fii saqar maxay ka bilaabeen qaaluu lam naku min almusaliin salaad markaad caqlixumadaada intaad soo qaadda aad soon garab gelisa iyo iyo xaj malagaabaa galay salaad waa budogooni u tuman ninkii ka tagana war baa gelaya saxaaban halkaasi ka istaageen muslimiin rawahu tirmidi fi kitaab اliman biisnaadin saxiix tirmida wariya kitaabka imaanba ku wariyaa sanad saxiixa waa xadiis sugan wey ijmaacu saxaabu soo guuriyey taabicigu nusuus badan oo qur-aanka iyo sunnadaa ku timid waana sida ay saxaaba u badnaayeen cafwan taabiciinta u badnaayeen saxaaba way ku ijmaaceen hal saxaabi oy ka sugan tahay salaada kala tegideedu inaysan gaalnimahayn ma jiro hal taabici oo laga hayo salaad laga tegay gaalnimo ma ahana zuhri baa la sheegaa wa fi riwaayati canhu nadar saxaabiya taabiciin halkaasay mareen bal ayuba sakhtiyaani ijmac buu soo guuriyey taabiciina saxaaba ka soo guuriyey isxaaq bnu raahuya soo guuriyey ijmac kufri wadaadaha qaba kufri ahayn waa culummo ijtihaaday laakiin alkitaabu wasunna wa ijmac الصaxaaba halkaasuu maraya iska ilaaliya وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد waxa u horeeya adoonka lagula xisaabtamo aakharo yowma alqiyaamati waxaa weeye min camali waajibaadkiisii iyo cibaadadiisi iyo khayrkiisii salaatu shayga u horeeye ee aakharo laba xaq baa lagu xaq ullahi wa xaq اlcibaad in badan baynu soo maray xaq الnaas iyo xaq ullahi bay kala yihiin ilaahay xuquuqdiisa khaaskaa shayga ugu horayse lagu weydiiyo haddaad muslim oo muslim tahay salaada weeye xaqu الnaas waxa u horeeya lagula xisaabtamana waa dhiig adaadisay أwalu maa yuqضى bayna الnaasi fi اdima addima xaq ullahi salaad baa u horaysa adiga iyo adoon alla wax idin dhexeeya rabbigaa salaad baa laga bilaabaya adiga aadam waxa idin dhexeen dhiig baa laga bilaabay cirdi iyo sharafaad meel kaga dhacda iyo ruuxa dhiiggiisa daadisa waa in la kala ilaaliyo aadamaha dhiigooda iyo naftooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda iska ilaali meelha kaga dhicin alle xaqiisana iska salaadda iska dhow nabigu wuxuu yidhi fain salaxat salaaddii hadday hagaagto oy subanaato faqad aflaxa addoonkaa waa liibaanay wa anjaxa waana guulaystay wain fasada salaada hadday xumaato oo salaadii aad toosin weydo ayadoo daldoola ka soo baxo oy kuu asixi weydo faqad khaaba addoonkaasi waa hoogay wa khasira waana deegay wey intuu daalay buu deegay daalo deeg ma maqasheen faqad khaaba ninka waa hoogay wa khasira waana khasaaray u fiirsa hadda nabigu hadda wuxuu idlaaqay salaada hadday toosi weydo addoonkaasi waa hoogay waana salaa hadday kuu hagaago zake ma ansixin soon ma ansixin xaj ma ansixin amru bimacruuf laguu qaban maayo wax khayroo laguu xisaabaya ma jiro waa meeshay culammadu xadiidkay ka qaateen weeye ninkay salaad u ansixi weydo wax amala laga aqbali maayo maxaa yee nabigu wuxuu isku xidhay salaadoo toosi weyda iyo khasaaraada iyo halaagaada halis weeye fain intaqasa hadduu ka dhimo oo ka gooyo min fariidatii salaadii waajibka ahayd shayan wax iska dhimo fain intaqas hadduu iska dhimo min fariidati salaaddii uu tukanaya waajibka ahayd shay waxbaa iska dhimay maysan fasahadin ma burin laakiin xogo waa dhaawacantah qaala rabbu subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa unduruu bal eega malaa'igay hal licabdii min taawucin addoonkaygu salaada sunna a ma leeyahay oo dhaawaca salaadda faradka gaadhay laga kabo fa yukamalu waa la buuxin waa la dhammaystiri biha man taqasa min alfariida salaaddii taawuc ahayd waxaa lagu kabahayaa wixii iska dhimay salaaddii waajibka ahayd uma takuunu waxaynu ahaanaysaa saa'iru acmaalihi acmaashii intoodii kale calaa haada milwaan saasaa lagu waday soonkii mufradkaabaa la fiirini hadduu dhammaystirmo khayr haddii dhaawac gaadho soonka sunnada baa laga buuxinaya zakadii baa la fiirini hadday burto oo asixi weydo malagaabaa galay salaaddiina way ku soo saxday dalla socaad haday asix weyda malagaabaa galay hadday laakiin dhaawac gaadho sadaqaadkiisi uu bixin jiray bal laga buuxiyo wey xajki sidoo kale xajki sunnada ay kii faradka baa laisgu buuxin wixii khalal ah laakiin haddaaban ku asixin maxaa soconay marka sunanku waa in lagu dadaalo waxba badan bay aakhara ku tarahayaan waajibkay ilaaliyaan waa gidaar iyo derbi sarar saroo kuu ilaaliya asalkaadi iyo rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan baabun fi fadli saf اlأwli wاlmri biitmaami الصufuufi wtaswiyata wاtaraasi fiiha wuxuu baab yahay fadliga ku jira safka safka awalka safka hore safka hore waxaa loo jeedaa waa laynka uxiga imaamka laynka uxiga imaamka hadduu doono yuusan ka derbi ka derbi qabanin culimmadu waxay leeyihiin safka u horeeya imaamka xiga hadduu halkaas derbi ka soo gelaya ama tiir oo u go'ayo ama halkan dhaxda xafiis ku yaallo oo maqsuura wixii laodhan jira ay ku taallo kala go'aayo safka labaadee dheer ee derbi derbi qabanaya ee saa u toosan kaasa awal ah dabeedna halkaasay la mareen sabaabku laakiin waxaa weeye ama gees ha ka go'o ama tiir ka dhex goojiyee safka u horeeya waa ka imaamka ku xiga laakiin waxaan leenahay marka horeba lama ogolo safku inuu kala gooyo tiir kaasaa laga bilaabaya waa in tiirash masaajidka si fiican loo hagaajiyo suufta aysan kala goynin iyo walamri farida la isfara biitmaami sufuuf safafka in la buuxsho oo la dhammaystiro oo safan la buuxinin ku kale la bilaabin iyo wa taswiyata in la sameyn laynkaoo la toosiyo wataraasi fiiha in la isku dhejiyo boqonaha layssaaro lugaha layssaaro garbaha laisku eh, eh, dhajiyo taraasigu waa inaan inagu isku dhowaanno marna waa in safka la toosiiyo inagoo isku dhow buu qalqalloocan karaa safku an jaabir radi alahu waana sida raajix waa waajib waa sunno iyo waa waajib baa laysku hayaaye adiladu waxay xoojinaysaa safkoo la simo la buuxiyo la toosiyo laysku dhowaado waa min waajibaati الsalaa nabi maxamed baa ummadda faray amarkaa laa saarifa lahu asagaa samayn jiraoo fal ahaanna ku samayn jiray saxaabadiisiibaa samayn jirtay meel looga dhaqaaqa malo biadnaa min dalika ayaa wujuubka ku sugnaadaa intaa wax ka yar buu wujuub ku sugnaadaa can jaabir masuud radi allahu tacaala canhu qaal kharaja calayna rasuula rasuulku ilaahay baa nagu soo baxay faqaala wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida alaa tasufuuna ma waydan u safanaynin ma u layngarowdaan ood u safataan kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha malaa'igtu alla agti siday u saataisu habayso faqulnaa waxaan yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow de waa hawl hayb baad ka warrantaye wa kayfa tasufu lmalaa'ikatu tusafu malaaikatu malaagta see loo safaa cafwan cinda rabbiha rabbiga agtay sidaas aniga saas ayay qoran qaala nabi wuxuu uhi yutimuuna waxay dhammaystiraan asufufa aluwala safasu ka horeeyo asuf alwal safafka hore alwal safafka horay buuxiyaan oy dhammaystiraan wayataraasuuna waana isku dhagaan fi safi leynka gudihiisana iyaga jirkoodii iyo lugahoodii iyo adimadooda baa isqabta rawahu muslim sidaa yeela malaa'igta ku dayda masaajidka camira safafka buuxsha an abi hurta radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam qaala nabig wuxuu low yaclamu nnaas dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi niday aadaanka waxa ku jira khayr iyo fadli ah iyo wasafi alawali safka koobaad ajirka ku jira uma lam yajidu aysan helin ila an yastahimuu inay qori tuurtaan bima calayhi cala anidaai wasafi alawal lastahamuu waa qori tuuran lahaayeen muttafaqun caleyh waanu soo marra iyadoo lagu qortuurtayna waanu soo sheegnay wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sal lay slam khayru sufuufi اrijaali raggu haday meel ku tukanayaan sababkooda midka u khayr badan u ajir badan waxaa wey khayrka hadda sabab loo jeedaay awaluha sababka ugu horeeya u ajir badan wa sharuha ragga sababkooda ee laymankay salaada ku tukadaan laynka u khayr darane u ajir yarna waxaa weeye aakhiruha ka u dambeeya ee xagga haweenka xiga wa khayru sufuufi nnisaa dumarku hadday meel ku tukanayaan ragna la tukanayaan wey waa markay keligood yihiin ma ah dumarku hadday keligood jamaacaysanayaan safba safku ka horreeyu ka khayr badan yahay sida raggo kale wey laakiin markay masjidku ay dumar iyo rag ku kulmaan oy ku wada tukanayaan safka u khayr badan dumarka safkoodu waa safka oogu dambeeya ee ragga oogu fog midka ugu soo horeeye safka raggee dambeeye ku xige u soo horeeya dumarkana waa midka ugu ajiriyada ugu khayr daran wa khayru sufuufi nisaaina aakhira u dambeeyo wey wa sharuhaa midka u khayr daranna waxaa weeye awaluha ka ugu horeeya rawaahu muslim ciladuna aaaar kale iyo xadiid kale laga fahmayo nabigu wuxuu rabaa dumarku iyo ragu inay kala fogaadaan fitno laga badbaado shaydaan iyo waswaskii laga badbaado labada jinsi inta lakaa dhowri karo ayaa dhaqanka ku jira iyo anshux iyo edabta iyo daawada laynka dambe ragga iyo laynka hore dumarku waa isarkahayaan shaydaanna war buu sheegi adoo rukuucahaya inaad kalkisha wax ka fiirisaa laga yaaba gabadha aan asaaboonayn inay kuwa ragga safkiisa dambe firfiirisaa laga yaaba shaydaanna uu ku diro isheeda aysa istaaginba aafadaas waxaa ka badbaaday safka ugu dambeeya dumarka iyo safka ugu horeeya ragga wadaadda waxay leeyihiin xadiidku ma hooseeyo marka rag iyo dumar ay wada tukana xataa markay dumarku tukanhayaan sidooduba safka ugu horeeya u ajiryar bay dheh ka u dambeeyaana u khayr badan maxaa jira dumar xataa haddee isku ayagaa isxaman bay yidhaahdeen ta dambe ta horey hilfaa u qaadaysa marka sidaa hadday taale cilladu safka horaba u fiicani oo saw cidu arkayaba jirinba safka u horeey maya isagu dadkiibu dambaajiyay dheheen maadaama la xamanhayo oo iyagu isfiirinhayaan eeg madaxeeda dhuumanaya eeg say tahay iyo shaydaan baa ku akrinaya haween isma daayaan naska siduu yahay baa sax ah waa xadiidku wuxuu khuseeyaa cinda ijtimaaci الrijaali والnisaaءi fi اlmasaajid وعن أبي سعيid الkhdري رضي الله تعالى عنه أن رسول صل سلم ra'aa fii أصxaabihi nabigu wuxuu ku arkay asxaabtiisi maalin maalmaha ka mida ta'ahuran xoogow dibdhicid ay caga jiidahayaanoo meelaha dambe ay fadhiyaan faqaala lahum wuxuu nabigu uhi saxaabadii taqadamuu horay u soo maro safka hore buuxsha masaajidka camiro gengima faatamuu bi aniga igu daydo igu xidha oo waxaan sameeye sameeya walya'tama bikum idinkuna ha idinku daydo man bacdakum cidda idinka dambaysa laa yazaalu qowmun qolya ka zuuli maayaan yata'aharuuna inay cagajiidahayaan oo ay dibdhacahayaan xataa yuahirahum ullahu ilaahu rabbi dibdhigo jannada meel gaaban ama dhow ay ka tagaan ama haddii naar la galo ay u dambeeyeen kuwa naarta ka soo baxa waa hawl halisa wey riwaayada odhanaysa xataa yu'ahirahum اllahu fi الnaar waa munkara hayru صaxiixa ma asixin qowm inay dib dhacahaya lanno dhacqan bay kuu noqon in badan baynu soo marray ruuxa muslimka ah hadduu beenta mar sheego haddana ku celiyo oo ku celiyo waaga dambe caaday u noqon xataa yuktab cinda allaahi kadaaba runtii baad ku dadaashay waa dambe dhaqan bay kuu noqon caaday kuu noqon baxaallibay kuu noqon dhalanbay kuu noqon idan haddaad dibdhacaa ah un shaqa ka dhigato waaga dambe waad caadaysanba riwaayada ibnu khusayme riwaaya cinda muslim baa caddaysayoo maalin buu nabigu masaajidka soo galay sababka markaas wuxuu arkay fara'aa naasan fii mu'ahar اlmasjidi salaaddii loo aqimo la taagan yahay wuxuu arkay meeshaa dambe qolyahiis ka fadhiyo halkaaba inay wax kaga xidhaan doonayo nabigu waa u cadhooday ma yuahirukum war maxaa dib idiin dhigahay hore u soo baxa rawaahu muslim xadiidkan faa'iido qiimaa ku jirto shacabi baa daliishadaa waa muhiim jiddan fiqiga waxaa weeye nabigu wuxuu leeyahay war soo hormaroo safka soo buuxso aniga igu dayda idinka igu xigana ha idinku sii daydeenoo ha idinku sii xidheen dadka idinka dambeeya shacbi wuxuu yidhi safba safku ka dambeeyu imaam u yahay imaamkii oo baan idhahda xidhateed in allah maca saabiriin qacan anoo ka siinayo soo istaagay samic allah buu yidhi safkii laakiin weli ma toosin way asaxday buui shacbi safkaas aan ku xidhay yaabay igu filan nabigu muxuu yidhi buuhi fa'tamuu bi walya'tama bikum man bacdakum safkii imaamkii waa toosay safkii labaad koobaadna waa toosay maxaan soo gaaray kii labaadoo weli samc allahu dhihin ragcaddaa waa ii jirtaa iyagaan kula qabsaday shacbi sidaasuu odhan jiray xoogo maslaxo fiican baa meeshaa ku jirta xadiidkuna daahir buu ku yahay inuu iska toosoo samic allahu yidhaahdo safuftoo dhan wada fooraa laga yaabaa marka meeshaa jaanis yar ka soo baxayoo haddaan dhahno daahirku waa shacbi siduu marayah rag ku taageersane waxaa weeye safka ugu dembeeyoon weli madaxa qaadin haddaad kula xidhatood la rukuucdo imaamkii iyo kii ku xigay iyo safkii kuxigaba ay tooseen ragcaddaa bay kuu jirtaa waad soo gaadhay wixii kale ku dhaafin baad la imanaysa shacbigii raggi raacay buuq baa lagu furay laakiin awood badan iyo nas badan lama hayo daahirkuna waa sidaa waliyatama bikum qol waxaa loo jeedaa aqwaasha imaamka ku raaca oo muballiq iyo hawlihii baa loo jeedaa nabigaa sheegay ictimaam buu nabigu ka hadlay itimaamkan wuxuu keenayaa wixii imaam aan ku soo gaari jiray haddaan ma'muumiintu ku soo gaadho way ii jirtaa warka shacbi war sahlan maa waa min fuqaai taabiciin alkibaar waad garanaysa faa'iidana iska ogaada وcan ibn mascuud radi allahu tacala anhu qaal kaana rasul lah sl lay slam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa bal halka xadiiaan ku daro yamsaxu kii gacan marsha manaakibanaa garbahannaga jamcu mankib fi salaati salaadda gudaheeda yani safka anagoo u taagan ayuu nabigu safka garbaha naga taaban jiray adu hore bax kan dib usoo riix laynku isku toosinaya garab buu garab ku toosinaya wayaquul wuxuuna odhan jiray walis intuu nabigu salaada gelin baa loo jeedaa istawuu ekaadoo sinaada walaa takhtalifuu haisweydaarani haishilaaina jidhkiinu isiskhilaafin layn toosan noqda oo fa takhtalifa isweydaarato iskhilaafto quluubukum laabihiinu inabi wuxuu leeyahay khilaafka iyo kala duwanaanshaha iyo tafaraaruqa muuqaalka guud higilka wuxuu keenayaa qalbigiinu inuu iskhilaafo qalbigu hadduu iskhilaafana cadaawad baa dhalan iyo isnac iyo nacayb nacayb iyo cadaawad hadday timaadana waad isgumaadaysaan khilaaf daahira oo muuqaal guuda waxaa ka dhasha qalbi xumaaday qalbi xumaaday maxaa xiga cadaawad iyo isnac isnac hadduu yimaadana birta in la iska aslo remigu way yaqaanaan waxay dhn waa lala kala tegay wayna xoolo yareen wayna xabaal badiyaan ma maqash marba way og yihiin waa fitra weeye ma aha caamo ma way la socdaan haddii la kala tago xoole eber dad iyo dunya wax badbaadi ma jiro wey la dhaqmi mahayo wada jirka waa raxmad wey liyaliini hay soo xigsado hay soo raaco minkum xaggiinna ululaxlaamu jamcu xilmin waa deganaanshaha deganaanshaha kaadsiinyaha dhowrsiga kafiirsiga ayaa xilmiga le asalkiisu la yidhahda haddaan tukanhayo oon salaad gelhayo safka hor ha soo gingimo ha soo buuxsho ulul axlaami dadka degan een degdegayn haddii kaleoo nin fud meesha aad soo geliso imaamka yidhi aayad u furaya war xaggeed u qamaami bulsuga candhuufta laqo asagaaba aayadda xusan doone yani degdeg lama rabo iyo wnuha kuwa caqliga leh annuha waa jamcu nuhyatin nuhyaduna huwa alcaqlu dadka dhugta iyo garaadka leh deganaansho iyo xasiloon dadka ay ku soo xogsadeen uma intaa kadib aladiina yaluunahum kuwa ku xiga ee caqli iyo garaad baa soo raaca nimankaa safka labaad ha buuxusheen uma aladiina yaluunahum muslim wallah subxana wa tacala